bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi waman waalaah allahuma faqihna fi ddiin ya rab alcaalamiin waa darsigeeni tobnaad ee kitaabkii almusafa min muqadimati almustasfa wuxuu yhi alfarcu athaani annadaru fi lmacaani lmufrada baynu ka soo baxnay alfaaddii mufradka ahayd bal macaanidii mufradka ahaydna iyagana aynu eegno wayadharu algaradu min dalika bitaqsiimeyn laba qaybinood ayaa iyadana ujeedadeeda iyo danta aynu ka leenahay ay ku soo urureysaa buud ataqsiim alawalu fi aqsaam sifaat taqsiimka koobaad waa sifaadka ashyaadu ay ku sifaysan tahay qaybahooda almacna aladii yuusafu bihi shay-un sifada ama macnaha wax lagu sifeeyaa almacna aladii wax lagu sifaynaya waxaas wuxuu doona ha noqdee sifada lagu sifaynaya laa yakhluu ka marhnaan maayo min an yakuuna daatiyan aw caradiyan aw laaziman inuu sifo daatiya noqdo iyo sifo caradiya iyo sifo laazima waqad fasalnaahu taqsiimka noocaasa waxaynu kusoo balballaarinay aynu kusoo cadcadaynay fi lbaab alawal baabkii hore marka hadda lagu noqon maayo wey taqsiimka waad haysataa ataqsiim ahaani taqsiimka labaad fii aqsaami almacaani min jihati ariiqi idraakiha macaanidii baynu qaybinaynaa inagoo ka eegaynaa qaabka ad ku garatay ariiqa ama jidka aad ku heshay liidraaki lmacaani macaanida iyo macnayaasha in la haleelo la barto asbaabun asbaab bay wa uruq iyo wadooyin macrifadii samci iyo basar iyo ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye uruq buu u sameeyey wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya wajacala lakum samca walabsar waa uruqdii uruqdii cilmiga wey wlmacaani haddaba macaanidu bi hada lictibaari markaynu ka eegna ariiqa aynu ku kasbanay aynu ku ogaanay alaaatu saddex qaybood wey maxsuusa wa mutakhayala wa macquula macno maxsuusahoo dareemaha samciga iyo basarka aynu ku helnay iyo wixii lamidka ahaa waa ariiq ariiqii xisiga ku aynu ku imka libaaxi markaad aragto de w garanay manaha waad garan hadad ereyga la yhahdo yaanad garanayn lakin waa taqaanaayo maala isagoo wax dilayana waad aragtay magac uu leeyahayba ma taqaanin laakiin tilmaamihiisii o dhan isagoo wax walba samaynayaad aragtay xayawaankaa waa taqaanaa laakiin magaciisa ma taqaanin marka maxaad ku ku heshay waxaad ku heshay maalan basarkaagi magacii loo dejiyeyna waa lagu sheego magacaasaa la yidhahba isagana samcigii iyaad haddana ku egaatay marka magaciisiina waad baratay Eh, wa an ariiqi samci aad ku baratay mxuu ahaa isaga xaqiiqadiisiina ariiqii basarka ayaad ku baratay wa mutakayala iyo wax markaa la takhayulo oo la sawirto maskaxahaan loo sawirto waynu arki doonaa wa macquula iyo wax caqliga lagu garto saddexdaa wey wax dareen dareemo lagu garto iyo wax markaa takhayul lagu garto iyo wax markaa caqliga lagu garto marka waxaad isweydiin kartaa kuwii naqliga lagu garanaya agge gale axaadiistii iyo aayaadki iyo kuwan ka helaynay dee xaggii maqalkaad ka baranaysaa soo maaha markaa dee ariiqoodii iska markaa waa aggii samciga iyuu soo marayaan oo maqalkii iyay gelayaan maxsuusaad aggaa markaa xisiga ayay markaa ariiqaas ay iyaguna gelayaan falo asbaabu idan alaaatu asbaabtii cilmigu ama idraaga macaanidu waa saddex walnusami kula sababin minha quwata sabab kastoo kamidaba xisigii iyo takhayulkii iyo caqligii mid walba aynu quwo nidhaahno quwa اlxis iyo quwa takhayul iyo quwa alcaql walitamyiizi baynahana saddexdan u kala saarto waxaynu leenahay alxawaasu macruufatu dareemayaashu iyagu wax badan inoogama baahno dareemuhu wax badan in kastoo dareemayaasha laba qaybo qaybiyaano dee waxyaalahan kaa khaarijka ah dareemayaasha aad ku garan kartaa waa shantii dareeme iyagu waa shantaasu laakiin waxaa jira ixsaas baainia mid a yadhahdo inay ku lixeeyaano gaajada iyo dharaga iyo waxyaalaha iyo laftooda waa dareemaysa oo xisi baad ku garanaysaa laakiin kaasi waa ixsaas baainiyo way ku lixeeyaan laakiin shantii maaratay adaadii aad taqaanay maaratay shantii xawaasta ahaa iyagu waa macruuf wa minhaa waxaa kamid a ah shanta haddaynu tusaale ka bixino weey maaha in hadda lagu baraya inay kamid tahay waad iska garansa kamid tahaye laakiin tusaale weey alcayn lbaasira si aad kuwa kale maaratay mutakayalada iyo tanu kala saartun baa doonaya waa ishii maalan wax arkaysa wa fiiha macnan dee ishan awood baa ku jirta tamayiz bihi tamayazat can iljabha maalan ay kaga duwanaatay wejigii oo kale wejigi iyo gaant gacantii madax ku arkay waaba ku adwadan ishii wax ku arkay dee awood ilaahay uu geliyey iyaa ku jirtay kaga socnaatay xataa sirta ilaa aad noqotay tubsiru biha mid iyadii wax ku arkaya laa biljaba wejigii dhamaa ka weynaa jabadii ka weyneed isha waxba ku arki maysi laakiin ishaa yar baad wax ku arkaysaa waa awood ilaahay uu geliyey waidaa baala daalika almacnaa macnaha iyo awooddaa ilaahay uu siiyey ishu haddii a meesha ka baxo baala alibsaar dee waxba arki maysi wa sharulibsaari ibsaarkii arag araggii waxa u shardiya wujuudulmubsari macnahan aad arkay shaygan ad arkaysa de waa meeshii u yaallo haddii aanay waxbaba jirin maxaad arki waa meeshii wax jiro si aad u aragto wa huwa sharu maxsuusaat haddaba halkaynuu socnaa waa halkane maxsuusaad oo dhan de waxay doonayaan shaygii inuu jiro si markaa loo dareemo haddaan shaygii jirin ma dareemi karti falow cudima lmubsaru wixii la arkayaba haddaan la haynin cudima arag jiri maayo watabqaa suuratuhu laakiin wixii aad ah hore u aragtay imika baabaay wuu baabaay hadda waad aragtay wuu baabaay imika ma jiro imika ma arkaysid watabqaa suuratuhu sawirkiisiibaa wuxuu ku harayaa fii dimaaqika maskaxdaada tatahayalha waa quwadii saddexaad quwadii labaad ee takhayulka ahayd kaanaka tanduru ilayha sidii mid eegayaaba tahay imika libax baad la tasawir adigaa sawirtaba ka hortaagan shaashii baad arkaysaa laakiin waa maxay waa takhayul soo ma ila imika libax ma arkaysi wahaada takhayulu takhayulkani laa yaftaqiru ilaa wujuudi mutakhayal uma baahna waxaan aad takhayulaysaa inuu meesha taagan yahay fa huwa idan quwat غayr اixsaas takhayulku haddaba waa awood aan dareemayaashii ahayn de waa maxaluha dimaagu iyada maxalkeedu il ishana maaha gacantana maaha waa maskaxa lanaka tuxisu btakayuli fii dimaaika waad adaad marka wa sawiro istiraahdo halkaad wax ka sawiranayso ixsaaskii bainiga ahaa inaga an xisi bainiyaa jira ixsaaskii bainiga aba w maskaxdii inuu ka shaqaysiinaya dareemaysa isaaskii bainiga wuxuu kuleeyahay maskaxdaadi way shaqeynaysa maskadaad ka sawiratay wasabiyu ilmaha yari fii awali nashatihi marka horeysu kob soo barbaarayo taqwa fiihi quwat ibsaar xawaasta iyo ibsaarka ayaa aada u shaqaysa laa quwatu takhayul awoodan takhayulku aada uma shaqayso falidaalika saa daraadeed bu idaa walica bishayin markuu wax jeclaado ee u ku mamo faayabtahu canhu aad ka qariso washaqaltahu bigayri ad waxyaalo kale u tuurta waxyaalo kale ku mashquuliso ishtaala bi waxaa kaloo ku mashuuliy walahaa canhu kiiba wuu ka sahwiyo wuu ka mashquuli aad markaa u dirtay lannahu maskaxdiisa kuma sii harayo in badan kuma sii jirayo wa rubamaa yaxduu fi dimaaqi maskaxda inuu ku yimaad baa laga yaabaa maradu xanuun yufsid quwata xaafidata litahayur fasahaadiye oo khariba awoodii ilaalinaysay takhayurka walaa yufsid ibsaara laakiin aragii ma ma fasahaadinayo fayara ashyaa qofkii wuu arkay ashyaadii walakinahu kamaa takiibu canhu yansaha sidaaday uga maqnaato kamaadu oo bimacnaa cindao waa isticmaal ay isticmaali jireen ghazaali iyo imaam alxarameyn iyo waxaa ku inkiray imaam nawowi iyo Eh, iyo ma aqaan ibnu eh, salaxnim ayuu raacsanaa mise horta nawowi waa ku inkiray laakiin markii hadda indonesia aan joogay baa yar baxbaxsiyey waxba isoo baxday in culamada luqawiyinta qaybo badani ay ogol yihiin oo uu ka mid yahay siraafi shaarixu kitaabi sibawe uu sheegaya in kamaada bimacnaa fajada loo isticmaalo iyo cinda yani isla markiiba walaakinahu kamaa takiibu canhu isla markaa ay ka maqnaataba yansahaa wuu ilaawayaa wey marka waa haddii siiraafiy ay fasaxeen oo ay soo naqliyeen waliba muqnilibiibkana xataa waxaan filayaa inaan isagana ku arkayey oo uu sheegay markuu kamaa ka hadlayo macaanideeda uu sheegay ibnu hishaamna markaa de wax jiray noqonaysa kamaa takiibu canhu yansahaa markaa maan bedeliseedi baanu dayay mar haddii ay noqotay wax dee jira sidaaday uga maqnaataba wuu ilaawaya waa dadkan maalan de ay daashay markay dadu gaaraan oo kale waad isu sheegaysaa waad isaga warramaysaa imika ku arkaya kula sheekaysanaya kolkaad ka yar tagto oo tumaad ahayd baa kumaad ahayd bu kuleeyay marka maxaa fasahaaday ah, alquwa alxaafida litakhayul tii sawirta xafidaysay dee wax takhayulaysay markiiba soo tuuraysay markaad imika aragto qofkii aad hore u taqaanay markaad aragto waa adigan baaray maxaad ka dhex baaraysa sawiradii maskaxda ku jiray inay xabadiisii soo tuurtaa doonaysa sawiradii maskaxda ku jiray baad ka dhex baars ninkan waan arkay horta ku arkayo sawirkii baad raadinaysaa hadday weydo wax hadaad udhahay qof kama xasuusto waad weyday sawirkii waad weyday inuu kama baxay baa suuragal maskaxda laakiin haddana raad baa sii yar oo kuwa maarata waxa wey qolyaha combyutarka marka wax laga nasaxo kuwa khubaradii waa kuwa waxbay soo celin karaan waayo raad yar iyo waxbay helayaan marka mar haddaad qofka meel ku aragti yar dareensan tahay raad baa jira laakiin sawirkii oo dhamaystiran baad meesha ka adoo sawirkii wuu duugoobay oo wuu marna weligaaba ninkan aad aragtay uma malaynaysi ni horta miyaynu isaragnay baad leedahay waa maba jiraba gebigiisiba wuu baaba qofna waaba qofkan de waxa weeyaan cudurkuba ku dhacaye sidaadaad uga dhaqaaqdaba ku ilaawey oo isaga markaa xaafid aan jirinba meel wax safkarinaysaan jirinba wuxuu yidhi haddaba wa haadihi lquwatu iyo sawia sawirkan la xafidayo sawirkan la qaybayo la xafidayo tushaarik bahiimatu fiiha alinsaan bani aadamka iyo xayawaanku waa isaga mid bahiimada iyo adiguba sawirka waad qaadataa buley khasaali oo taa waxba kagama duwanin xayawaanaadka ka quwat lixsaas dareenkii un bay la mid tahay so xayawaanaadku kale waxbay dareemi jirin takhayulkana way leeyihin maxaa u daliila walidaalika tajidu lfarasa waxaabaad arki faraskii idaa raca shaciira markuu heedda arko tadakara suuratahu latii kaanat lahu fii dimaqi isagoo ku cararayaad arki orodkan maxaa keenay waxaan hore u tijaabiyo wuu xafiday maskaxda wuu qaybayo sawirkeedu yaqaana idaa raca shaciira markuu arko heeddii tadakara suuratahu sawirkeediibuu xasuusana latii kaanat lahu fii dimaaqihi maskaxdiisa ku jirtay facarafa anahu muwaafiqun lahu waxaan inuu isaga munaasib u yahay oo wax macaan uu yahay iyuu garanaya anahu mustaladu ladayh wa agtiisa maarata dhadhan kuleh inuu yahay buu garanaya fabaadara ilayh waa kaa orday falow kaanat suurau haddii sawirku laa tahbutu fii khayaalihi marat khayaalkiisa aanay ku sugnaanayn la kaanat ru'yatuhu lahu saaniyan ka ru'yatihi lahu awalan araggiisana marka dambe arkaya araggiisii horubuu lamid ahaa marka ugu horeysa da ilaa uu tijaabiyo kuma ordayni shaygii markuu tijaabiyo arka waan wax fiican buu yahay ayuu wixii dambe ku ordaya marka haddii aanu sawirka xafidin markan dambena de markii horun bay noqon lahay oo adigu qof kanaad leedahay miyaynu is sawirkii baan jirin mar hore waad laakiin maadaama aan sawirkii jirin oo adigan haddana kule oo miyaynu is oo markaa imikuna adig ay kow kuu tahay markaa saasoo kaley noqon lahayd haddii aanu sawirka xafidin lakiin sawirkii ayaa markaa waxa weeyaan uu xafidaya bahalihiina waa kuwan ka cararaya xayawaanku bahalki inuu ka cararo bahal wax dilayu arkay haddii aanu xayawaanku wax waxdinayaba arki lahayn de kama lidali bahalkii marku arko gaarigi waa kun xayawaanku la qabsanaya waxay ula qabsanayaan de waxay arkeen waxaan wax waxdilayaba inaanu ahayn oo uu iska ag marayo khalaas marka baabuurta marka hore way ka cararayo de waxa maarata ka ajnabige dilayay oo kale un bay mooday lakin marka dambe la qabsadaan sawirkii bay xafidayaan kan inuu gaar yahay buu arkaya iska daynaya oo lama hadlayo iska ag marayo waddadaaba uga banaynaya hataa waddadii eh, waxa weeyaan inuu isagu halkan leeyahay wuu fahmayay waa kan uga bayday marka awoodan takhayulka iyo sawir qaybidda xayawaanka iyo bani adam kala bataan laakiin asalka guud way isla wadaageen wuxuu wala kaanat waxay ahaan lahayd ru'yatu lahu aaniyan mar labaadka aragga uu arkaya ka ru'yatii lahu awalan araggiisii horun bay mid ahaan lahayd haddaanu sawirka xafidayno xataa laa yubaadiru ilayhi ilaa iyo aanu uma degdegeen xataad waa iska ibtidaa'iyee maa lam yujaribhu haddii aanu haddana tijaabinin bidawqi maratan ukhra ilaa intoo dana markale uu dhadhaminayo arkaya inuu munaasib u yahay umuu degdegeen laakiin markii hore ayaa markaa uu sawirkiisa xafido alquwa lati baayana biha insaanu saair xayawaan haddaba quwada insaanku uu xayawaanka kaga duwan yahay waa maxay uma fiika quwa haali awood saddexaad baad leedahay shariifa oo iyadu sharaf leh yubaayinu insaanu biha bahimata insaanku uu bahaaimtii kaga duwan yahay oo tusama caqlan tan iyada caqli baa la yidhahda maxaluhaa halkay degan tahay imaa dimaaquka wa imaa qalbuka waa lagu muransan yahay ama waa maskaxda ama waa qalbigoo muran baa ka jira maxalulcaqli wa quwat lcaqli awooddan caqligu tubaayinu quwata takhayul awooddii takhayulka way ka duwan tahay haddaba mubaayanatan ashadda ka duwanaan kaba daran min mubayan min mubaayanati takhayuli lilibsaar sidii uga duwanaa takhayulku ibsaarka tanaaba uga sii duwanaan badan bu lakin haddana adigu dawaad sir weydiinaysaa horaanad ugu fiirsanin id laysa bayna quwati ibsaari wa quwati takhayul maxaa yeelay awooddii aragga ama ixsaaska guud ahaanba iyo takhayulka keliya waxa udhaxeeyey farqun farqi uma dhaxayn siwa ana wujuud اlmubsari sharطu libaqaa'i ibsaari walaysa sharطa libaqaa'i takhayul keliya waxa udhaxeeyey maxsuusaadkana wixii la dareemayey waa inuu meesha yaallo si loo dareemo ama loo arko ama loo maqlo ama maaragta takhayulkana waxaasi shardi muu ahay intaasun baa udhexaysay wixii oo aan jirinba ayaa takhayulaysa wailaa haddaynaan taa eegin fa suurat lfarasi faraskii maalan sawirkiisu tadkhulu fi libsaari araggii way soo gelaysaa waad arkaysaa maca qadrin makhsuusin wa lawnin makhsuusin wa bucdin minka makhsuusin markaad faraskii arkayso faraskii arki adigoo markaa qadarkiisiiy jaangoynay araskii qadarkiisii arkaya midabkiisii dareemaya intuu kuu jiran dareemaya saddexdaasoo isku rakiban ayaad hal mar wada arkaysa ma suuragal aha inaad faraskii aragto adigoo aan aan waxa weya idin dhexeeyeyna aan dareemayn inaad faraskii aragto adigoon midabkiisii arkayn ma suuragal aha midab waad arkaysa xataa hadduu kaa fogyahay ood midabkiisi xaqiiqiga arkayn wax madoobaad arkaysa midab waa khasab qadarna wuu la soconayaa saddexdiiba saddexdaas way la soconayaan marnaba kama hadhayaan shay kastood arkayso qadar buu leeyahay lawn buu leeyahay bucdi inbuu ku jira wa yabqa fi takhayuli markaad haddaba shaygii sawiranaysana dalika albucdu wadalika alqadru wadalika allawn intiibaad sawiran markaad sawiranaysa iminka faraski khasab waxaa faras in kuu jiraad sawiranaysaa qadar buu leeyahay midab buu leeyahay waa intii oo kale keliya maxaa udhaxeeya ibsaarkii iyo kanna wixiibaa xaqiiqiyo meeshuu joogaay waa uu joogaa kan kalena ma jira adigii unbaa sawiranayo oo takhayulay farqigaasoo keliya labadaa udhexeeya wayabqa fi takhayuli dalika albucd wadalika alqadru wاllawn wadalika alwadcu washakl xataa shakligiisi iyo muuqaal qaab qaab dhismeedkiisi wadciga shakliga waa isku mid unkii uune qaab dhismeedkiisiibaa xataa waxa weeyaan maskaxdii kusii harsanaanaya ina lugihi hooseeyaan wejiga uu dhinaca xigu madaxi ilaa aakhirihi xataa kaanaka tanduru ilayh ood waxay isla tahayba sidii qof eegayo oo kale alquwat lmufakira intaaba markaa haddaba takhayulkii iyo caqligii farqiga udhaxeeya aanu sii gelin ilan wa inoo kala qeexi doonaaye ayaa faa'iide kaleo haddana inoo soo dhexgeliyo alquwat lmufakira awood afraad buu sheegayaayo walaa camri camrigaan ku dhaaranayaa marka lacamri waa kuwan yidhaahdo qolyahan nuxaaduna waa nasun fi lyamiin soo ma wa fii nasi yamiini dasakar nasyamiinku waa lacamri iyo lacamrulahi wixii lamidka ahaa haddana axaadiis iyo muxuu ahaa weliba aaaar saxaabo bay ku soo aroortay inay saxaabadu lacamri iska odhan jireen marka aduu dee dhaar iska banaan bay noqonaysaa ama wax dhaar u eg bal sidii la yidhahdo sidii loo tawjiihiyaba wax saxaabaduna isticmaasho weeyaanu in markaa la isticmaalo basi kuma sugna markaa maynaan bedelin sidii baynu udayni oo marka waxay ka hor iman man kaana xaalifan falyalif bilahi di kama hor imanayso walacamrii cumrigayga ayaan ku dhaaranayaaye fiika quwatu raabicatu awood afraad iyaa kugu sugan oon saddexdii ahayn tusamaa tan iyada waxaa la yahdaa almufakira fikirtada hanuhaa iyada awoodde shaniga ma shaqadeeduba an taqdira waa inay awoodo calaa tafsiili suwari sawirada inay kala goog kala bixbixiso allatii fi lkhayaal sawirkan maskaxda ku jira khayaalkee takhayulayso uun kala fasfasilidiisa wa taqtiiciha googoyntiisa iyo wa tarkiibiha dib isugu celcelintiisa isku rakibidiisa iyo ka shaqaysaa iyadu walaysa laha idraaku shayin aakhar wax kaleba iyadu ma qabato wax kalena ma garato garasho ariiq cilmi maaho uruqdii cilmiga ku dari mayno uruqdii cilmigu waa saddexdii laakiin iyada awood wixii aad soo baratay iyay si kale isugu rakibi walaakin idaa xadarat markay xaadirto suuradii fi lkhayaali markii maskaxda ay kusoo xaadirto suuratu insaanin insaanka sawirkiisii ayay qadarad waxay awood u heli calaa an tajcalahaa nisfayni inay laba u kala goyso fatusawira waxaaba iska sawiriba nifa insaanin bay kuu sawiri waadeen qaybin karaya miyaad qofkii sawirkiisii maan qaybin karin madax meel yaalla labadii gacmood oo kala baxsan awooddan aad ku kala saarsaarayso maad aragoo de maala waa laga yaba inaad weligaaba arag qof waa weya madaxiisiina meel yaal labadiisii gacmoodna meel yaallaan labadiisii lugood intii calooshana ay dhexda taallo weligaaba inaanad arag baa laga yaaba lakiin haddana waa adigan takhayulaya soo maha waa awoodan kala maarata waa weya mufakirada la yidhaahda ee wax kala googoynaysa markaasi hadday doonto kasii dariyo wa rubamaa rakabat waxaaba laga yaabaa inay kuu rakiibto shaksan nisfu min insaan wa nisfu min faras qof qaybino insaan tahay qaybino faras tahay maad isku sawiri karin waaba kuwantay markay baraqada sawirayaan imika <laughs> inan qurxoon bay wejigeedii u sameeyaan marka wa waa quwadan mufakerada abaa ah waxaa samaynaysa alquwa almufakira alquwa almufakira iyaa waxaa samaynaysa wa rubamaa tusawiru insaanan yatiir qof duulaya inaad sawirto ayaa laga yaabaa id habata fi lkhayaali khayaalkii waxaa ku sugan suurat linsaani waxdow waad aragtay wa suuratu ayri waxdow duulimaadkii iyo wiii duulay waad aragtay isagiina u sugnaaday labadiibay isu geynaysaa wa hadihi quwatu quwadani tajmacu baynahuma way isu geynaysaa kamaa tufariqu bayna markaa ina wax kala saarto iyo ina wax isku geyso u mooyaane waa photoshop oo kale way iska noqonaysa unba isku goygeynaysa isku dardaraysaa iyadu isku dardarkaa ayaa shaqadeedu ay tahay laakiin iyadu cilmi kalo ay kugu keenayso iyo ariiq cilmiyo ay tahay ma jirto walaysa fii wuscihaa itaalkeed maaha iyo awooddeed albatata marnaba ikhtiraacu suuratin inay sawir samayso laa miaala laha fi lkhiyaal aan khayaalkaagu sawiranin oo aanad arag waxaad marka xisiga ku dareentay deetna khayaalkaagii uu sawiray ayuunbay iyadu intaa unbay googooyino wax kusan samaynaye laakiin sawir aanad markii hore khayaalka ixsaasku aan u soo gudbinin oo ay keeni kartaa maba jiraan bal kullu tasawuraatiha iyadu waxyaalahan ay suuraysanaysa gebigeeduba bitafriiqi wataliif waa labadaa kala googoyn iyo isku xidhxidhin fi suwar alxaasilati fi lkhayaal sawirkii marka sawiradii khayaalka soo xasilay ayuunbay markaa waxa weeyaan isku dardaraysaa oo ay kala googoynaysa atafriiqu bayna quwati اtakhayuli wa quwati اcaqli haddaba aynu usoo noqono haddabe taana markaynu gaar u saarnay mufakeradana aynu gaar kaaga saaray si aanay caqligii kaaga qaldamin oo iyadu aad mar waxa weyaan iyadana aad garatay takhayulkii iyo haddaba aynu kala saarna caqligii alfarqu farqigu waxa wey anahu laysa litakhayuli takhayulku male an yudrika almacaaniya almujaradata macnayaal keli ah oo aan wax kale la socon alcaariya can alqaraa'in alghariiba oo ka maran wayaalihii la soconay qaraaintu waa wayaalihii la soconayy maaha adiladii maanta ku ladhnaa ku ladhnayaashii ariibka ahaayee macnahan aan kamid ahayn allatii laysa daakhilatan fii daatiha ee macaanida daatadeeda aan gelaynin waxa weeye macnihii oo ka maran ma sawiran karta takhayul kuma sawiran karo macnaha marani waa maxay macnaha khaali iminka madow madow waa macne shaygii madoobaa lagama hadla laakiin madow markaan ku idhaahdo adoo shay soo gelinin madow ilan madowgu shaygii maahayn faraskan iyo mikrofoonkan iyo waxaan dee madowgii maaha madowgu waa sifo waxaanu ku sifaysan yahay haddaba madow keliya ma suuraysan karaysid ilaa aad shay madow sawirato eeg markiiba shay baad soo dhexgelinaysa shaygani madowga maaha ka dhex saar kama saari karaysid mutakayiladii alquwa almutakhayila laa yumkinuha dalik laakiin caqligaa gartay wax madow la yidhaha inuu jiro oo aan lana takhayuli karin lana arki karin keligii madow keligii arki maysid shay madow baad arki laakiin madow keliya ma arki kartid wax madow inaad aragto mooyaane mana sawiran kartid madow keliya laakiin maxaad sawiran wax madow dawaa la fahmiso maa farqigaas laakiin madow inuu jiro yaa inoo sheegay waa kaa daba caqli kaad xayawaanka kaga duwan tahay waa kaa macno keliyahoo qaraa'inta wixii kaleo dhan laga saaray ashyaadiibaad ka a ka saarmada ashyaado dhan caqligaa ka saaray markaasuu ku leey madow baa jira casaan baa jira cadaan baa jira lown baa jira xataa lown inuu jiro caqliguunbaa sheegay wax lown la yidhahdaa inuu jiro lafteeda caqliguunbaa sheegay lamana arag lown keligiiy waa ti aynu lahayn macaanidii mujaradkaadi waa insaankii waxa wey marka manihiisii kulliga ahaa la eego wixii insaan lagu noqonay macnahan insaannimada insaniyada iyo basharnimada iyo wixii lamidka ah waxaasoo dhan macaanidaasoo dhan caqligaas marka marka dhahaan mantiq markaa ma insaan markay dhahaayeen alxayawaan annaatiq annaatiq waxay ula jeedaan o inagay dhahayen alcaaqil ama almudrik lilkuliyaat kuliyaatku waa macaanida mujaradka ah waa garta macnayaashan mujaradka ah kaasay markaa ay ku tacriifiyaan markay qoyaan ay tacriifinayaan marka haddaba taasi waxaad ku garatay waa caqliga buu ku fainaka laa taqdiru awooduma lihid calaa takhayul sawaad madow inaad sawirato ilaa fii miqdaarin makhsuusin min aljismi wa macahu shakrun makhsuusu wawadcun bay markaa noqonaysa wa macahu shakrun makhsuusun wa wadcun makhsuusun minka biqurbin aw bucdin wuxuu yidhi ma sawiran karaysid ilaa fii miqdaarin makhsuusin markaad madow sawiranayso qadar baad isla markiiba raacinaysa qadar baad raacinaysa qadarkii haddana shakli buu kuu yeelan ama afar gees buu kuu yeelan ama saddex gees buu kuu yeelan waa shakligii qadar gaara iyo shakli gaara wa wadcin maksuusin minka iyo meel uu kaa yaalo wadcigu maanta bucdigii kasoo qaado bucdigii markaa wala jeedaay biqurbin aw bucdi wa wadcin maksuusin minka iyo waxa weeyaan meel uu kaa yaalo meel uu kaa yaalo biqurbin aw bucdin ama dhawaansho ah ama fogaansho markaas madow sawiro istiraahdo wax madow baad sawiranoo in kuu jira oo shakli gaara leh markaa jismi baad keentay bucdi baad keentay waxaad keentay shakli baad keentay murabaca ama musalasa ama wax lamidaad keentay waa takhayulkii takhayulkii isagu intaasu awooda wamacluumun waxaynu ogsoonnahay yaqiinan ana shakla hayru low madow baana u doonaya inaad sawirato dee shakligan aad sawiranaysaa fargeeskii lownkii maaha madowgii maaha wlqadr hayr shakl qadarkan aad isla markiiba sawiratay aad jeed saa ujiideed saana ujiiday de isaguna madowgii aan anigu kuu diray ee sawira ku ihi ma aha wlqadru ayru shak w macluum ana shakla hayru lawn shakligu lawnkii ma aha wlqadru hayru shakl qadarka oo isaguna aan de shakligii ahayna lawnkiina ma aha faina almualaa lahu shaklu waaxidu mualaku ah, wuuu doonaya qadarkiiy shakliga laftooda way kala duwan yihiin de shakligu waa qaab qaabkii u shaygu ahaa qadarkuna waa intii u leekaa almualaf maalan lahu shaklun waaxid shakli qura ayuu leeyahay sagiiran kaana aw kabiiran ama ha yaraade ama ha weynaade qadarkiina de waa ka kala duwana ama yaraanaya ama weynaanaya faidan itakayulu takhayulkii laa yumkinuhu faslu bayna waxaan ma kala saari karaya isagu takhayulkii waxaan ma kala saari karayo saddex shay ama af ayuu mar qura isu wada keenaya oo aanu kala saari karayn oo shakli sawiran maayo haddaanu qadar sawiran mualafkii markaad sawirayis tiraahdo markiiba inbuu leekaysiinaya musanadkii aan in leekayn ma sawiran karayo ataa shakligii in leekayn ma sawiran karayo qadarkiioo aan lown iyo midab lahayn ma sawiran karayo lownkiioo labadani aanay la socon ma sawiran karayo wixiioo aan haddana in kuu jirin afartaasu mar wala swada isu wada keenay faidan itakayuru laa yumkinuhu lfaslu baynaha waxa ma kala saari karayo isagu wa naxnu nuxisu min anfusina waxaynu si yaqiiniya nafteenna uga dareemaynaa atafriiqa baynaha waxaa in kala duwan oo shakliga iyo qadarka iyo bucdigan waxaan kuu jirayo iyo lownki inay kala duwan yihiin baynu dareemaynaa fabima adraknaaha mujaradatan afartan aan kala maarmayna isku rakiban maxaynu ku kala saarno aynu inay afar kala duwan tahay ku garanay idraaku hadihi اmufradaati waxyaalahan mufradaadka ah ee almujaradati kelikelida ah biquwatin ukhraa baad ku garatay awood kale iصطalaxnaa calىa tasmiyatiha caqlan aan isla garanay in caqli loo bixiyo fayudriku sawaada madow ayuu garanaya wayaqdii biqadaaya markaasaa weliba madowgii ayuu waxyaala uxukumi madowgu alwaantuu ka mid yahay wuu ka duwan yahay caddaanka waxa uu ka sheekaynayo weligaana isagoo keligiya maad arag xataa manaad sawirano ma sawirin kartid keliga wayudriku lawniyata xataa midabnimada lafteedii ayuu idraagaya wlxayawaaniyata xayawaannimadii wljismiyata jadhnimadii waxaasoo dhan mujaradata iyadoo mujarad waxayu yudriku ayawaaniyata markuu xayawaaniyada idraagayo qad laa yaxduruhu iltifaatu ila alcaaqili wa ayr caaqili in xayawaankii caaqil iyo ayru caaqil u kala baxo dan inaan u kalahayn oona maskaxdiisa kuma so dhicin baa laga yaaba markii caqligu uu xayawaaniyada uu baaray wain kaana alxayawaanu laa yakhlu can ilqismayn xayawaankii haddana waaba caaqil ama waa hayru caaqil lakiin haddana caqligii wuxuu awood u leeyahay xayawaan keliya inuu baxfiyo oo xayawaan keliya uu idraago isagoo aan waxa wey khasab aanay ku ahayn inuu caaqil iyo hayru caaqil inuu xayawaanku u kala qaybsamo ilow ilow mar walba la sawirto tan intu hadduu doona iska dhigo ayuu xayawaan keliya baadhay takhayulkiina taasi u suuragal ma aha wahaadihi haddaba arrintani min cajiibi khawaasiha waxyaalaha caqligani awoodan awooddan caqligu ay la gaarka tahay waxyaalaha ugu cajabta badan wey wa badiici afcaaliha afcaasheeda la yaab kale fa idaa ra'aa farasan waaxidan qofkii markuu faras keliya arko adraka alfarasa almulaqa arasnimadiibu araska mulaqi waa farasnimadii farasnimadiibuu kala baxaya aladii yashtariku fiihi sagiiru walkabiiru farasnimada maxaa wadaaga ka yar ka weyn ka madow ka cad ka cas wax allo waxaasoo dhami in ay wadaagaan buu kala baxaya isagu mid quru arkay hadda qofkii mid quru arkay awoodda ibsaarku mid qura ku tacalluqda takhayulkiina kiibuu sawirkii qaaday caqligiibaa wuxuu markaa waxa weeyaan farasnimadii ayuu idraagayaayo ku cad meesha soo maraya waa faras buu odhanaya oo kan cad lamaba arage maxaa xukumay caqligaa kii u horreeyey uu arkay wax farasnimo la ydhaa kala baxay deetana ku kastuu arkaba isagaa kuu sheegay kuohanay kana waa faras faidaa ra'aa farasan waaxidan faras qura markuu arko adraka farasa almulaqa faraskii mulaqa ahaabuu la baxaya alladii yashtariku fiihi sagiiru walkabiiru ee ka dhexeeyey kii yaraa iyo kii weynaa walashhabu walkumaytu ashabii kumad waa alwaantii araska mid kamid ashab arasku markuu boorka yahay cadaan madow ku yar jiro markuu yahay ashhab baa la idhaahda markuu yahay casaan madow ku jirana kumayt baa la idhaahda wlbaciida minhu fi makaani wlqariiba kii ka fogaa iyo kii ka dhawaaba isagu waxa weya wa la wixii oo dhanba wuu garanaya bal yudriku lfarasiyaa almujarada farasnimada sooca ah ee wax kale aanay la socon ayuu idraagaya can kuli qariinatin ee ka maran wax kasta oo soo raace ah oo laysa daatiyatan laha aan xaqiiqadeeda kamid ahayn farasnimadii baad garanaysaa markaasaad waa weyaan kii aad aragtaba aad ku dabaaysa fain alqadra almaksuusa wallawna almaksuusa laysa lilfarasi daatiyan faraskani qadarkan uu leekaa kii u wareed aragtay dee qadar buu leegaa ama uu weynaa ama uu yaraa midabna wuu lahaa midabkaa aad ku aragtay iyo qadarkaa aad ku aragtay sifadii xaqiiqiga ahayd ee farasnimada ma aha bal caaridun waa ama صiف caarida aw laazimu fi اwujuud ama waa wax laazima ama waa wax caarida lakin daati ma aha hadduu daati yahay wixii waxaasoo dhan wadala unbaa faras noqon lahaa id mukhtalifaat اlawni wاlqadri tashtariku fi xaqiiqati اfarasiy wixii iyagoo kala duwan xaggii lowga ku kala duwan xaggii qadarkii isleekaanshihina ku kala duwan bay haddana waxay wadaagaan oonay ku kala badnaynba farasnimadii wa hadihi اmuطlaqaat اmujarada waxyaalahana daba mulaa ah mulaq waa loola jeedaa qaraain oo dhan baa laga ilaaqay min kuli qayd min kuli qariina waana mujarada min kuli qaraain hiy alatii yucabiru canha lmutakalimuuna culamadii kalaamku waatay u bixiyeen biawaal awaal bay yidhahdeen wlwujuuh wlakaam musalaxaadkaasa u isticmaalaan wa yucabiru canha maniiyuun culamadii mani waxay u isticmaalaan bilkuliyaati mujarada kuliyaadkii mujaradka ahaa wayazcumuuna waxay sheegtaan anaha mawjuudat fi اdhaani la fi اcyaan waxaani maskaxdun bay ka jirtaay oo caqliga unbaa sawir unbaa gartee eh. laakiin acyaanta kama jirto faras w farasnimo wax la yidhaahdo dee ma arki karaysid wax farasnimo la yidhaahdo ma arki karaysid oo waxa weeya wa la odhanayo waxaana farasnimihii meeshii ma yaalo wa taaratan yucabiruuna canha marmar waxay yidhaahdaan waxay ka cabiraan biannaha hayru mawjuudati min khaarijin bal min daakhil khaarijka kama jirte daakhilkay ka jirtaa bay yidhahdaan yacnuuna waxay ujeedaan khaarija dihni wa khaari wa daakhilahu maskaxda khaalijkeeda iyo daakhilkeeda ujeedaano maskaxda khaalijkeeda kama jirte laakiin daakhilkeeda ayay ka jirta wayaquulu arbaab اawaal kuwii arbaabulaxwaalka ahaa iyagu waxay hahdaan inahaa umuuru haabit horta waan wax jiro wey deetana taaratan yaquuluun mar waxay odhanayaan inahaa mawjuudatun macluuma waa wax jiro oo la yaqaano wa taaratan yaquulun mar waxay odhan laa mawjuuda walaa macduuma wax jirana maaha waxaan jirina maaha oo jirtaa mana jirto way jirtaayo de haddaanay jiri lahayn maynaan garane waanan isku wada waafaqsannaha jirto oo de wixii aynu maanta waxaynu farasnimo odhanayno oo maanta halkaa maraya ma faras un baynu arkaynaa waxyaalo sifaadka waxyaalo kale la socdaan casaan baa la socda madow baa la socda qadar baa la socda afar lugood baa la socda maarata farasnimadii inuu afar iyo shaakasa maaha so doono waxa weeyaan faras saddex lugoodna waad sawiran karaysa quwadii mufakeradii baa shaqaynaysa quwadii mufakeradii ayaa shaqaynayo soo faraysa isagoo wixii oo dana saddex lugood un leh baad sawiran karaysa marka laa waxay yihahdeen laa mawjuudatun walaa macduuma walaa macluumatun walaa majhuula wax la yaqaana ma aha wax laga jaahil yahayna ma aha waqad daarat fiihi ru'uusu madaxoodii waa ku wareeray buuli waxaarat cuquuluhum caqliyadoodii waa ku dawakeen wlcajabu waxaa la yaab leh annahu awalu manzilin waaba darajadii ugu horeysay ee yanfasilu fiihi macquulu can maxsuus maxsuus iyo macquul halkii horreysay ku kala bayreen wixii hore o dhan xisigii baa socday macquul iyo maxsuus halkii u horreysay ku kala bayreen waa halkan buu yihi id min haahunaa halkan laga bilaabo ayuu yaakudu caqlu insaaniyu caqligii bani aadamku wuxuu bilaabaa fi tasaruf inuu markaa wax weyaan tasarufo oo markaa wayaal waxa weeyaan uu sii dhaliyo wmaa kaana qablahu inta halkii ka horeysay kaana yushaariku waxaa la wadaagayay atakhayul bahiimiyu takhayulkii bahiimadaaba la wadaagayay fiihi atakhayul ainsaaniy wixii halkaa ka horeeya insaankii iyo bahaaimtiibaaba wadaago oo dee takhayul baa ka horeeyo takhayulna waa la wada lahaa buu faman taxayara haddaba cidda ku wareertay fii awali manzilin manzilkii u horeeyey ee min manaazili caqli manaasishii caqliga ahaa kayfa yurja falaaxuhu halkee laga filan inuu ku falaaxo fii tasarufaatihi buuy tasarufaadkiisii kaas bilowgiibaaba lagu dawakee markuu sii tasarufana sidee markaa loo filan buu yihi in markaa macnahedu waa weeye yani waxa weeyaan yani nadarka caqliga ee mujaradka iyo marka badiihiyaadka iyo waxaa laga gudbo badiihiyaadku iyagu waa cadihin oo waadix marka laga gudbo in aada wareer uun sii gashaa dhici karto caqliga badiihiyaadkiisii daliisho badihiyaadkiisa waadixa ah ee aan muranku ka imanaynin markii aad doonaysa inaad ashya caqliya aad daliishato kuwaa daliisho kuwaa markaad daliishato markaa waxa weeye kadibna markaa xaggii naqliga wixii kale ugala noqo xaggii naqliga waayo caqligii isagaa tusinaya naqligii sixadiisii sixadii naqliga caqligaa sheegaya badihiyaadkiisaan ku sheegaya intaa markaad soo gaadho waxa weeye ha kusii dabaqan haddii kale dee wareerkaasaad gelaysa laakiin arrintaasi inay jirto dee waynu wada dareensannahay qofki inuu farasnimo wax laydhah garanayo dadnimo inuu garanayo dumarnimo raganimo waxaaso dhan waynu naqaanaa lakiin haddana waxaynu aragnay ma aha in waxano dham ay kuwada sifaysan yihiinna waynu ogna alfarc haali farcii saddexaad fii axkaami macaani mualaf waynu durkaynaa maxaynu ku durkaynaa kolba lafdi mufradaynu ka soo baxnay macno mufradaynu ka soo baxnay maxaynu gelaynaa macnayaa laysuge waxanu ku dulkeena qadiyadii ila burhaan baynu u soconaa geedi waxa kuu socdaa xaggii burhaankaa loo socdaa marka si burhaankii loo gaaro lafdi keligiiya macno keligiiya haddana lafdigii iyo macnihiionu isu barbar dhignay iminka markaa macaanidi iyo mualifa ayaynu markaa gelaynaayo qadiyadii baynu samaynayna markaynu qadiyada aynu rakibnaynu qadiyadii dhisno kadib baynu burhaanka dhisi doonaa ad nadarnaa waynu eegnay fii mujaradi lafdi lafdigiiyo mujarada uma fii mujaradi macnaa macnihiiyo mujaradana waynu eegnay fananduru aana hadda waxaynu baxsii fii taliifi alfaadi daalati cala macaani mualafa qaabkaad u dhisi lahayd ereyadii tusinaya macnayaasha maarata dhisan wahuwa darbaani alwalu ma la markaa hadalkii baynu hadda ka hadlayna hadalku macnayaal isu tegey ayaa dee ka waranta markaad hadal caadi ku hadlaysa wy zayd baa istaagay markaad leedahay de qiyaam baa waa waa macne zaydna waa macne labadii baa isu tegey labadii markay isu tegeen baad adiguna maxaad samaysay hadal aad markaa labadana isu tegey aad adiguna ku cabirto markaa macaani isu tagtay ayaad adiguna alfaad isu geynaysaa aad kaga cabirto haddaba alfaadii aad isu geynaysay waa laba qaybood alawalu maa laa yaxsunu sukuutu caleyh waxaan laguma aamusi karin mila in qumta oo kale haddaad istaagto waba lagama faaidi fa yusama naaian kaa naaqi baa la dhahda muaadin maxay ohan jireen jumla ayru mufiida walayse kalaamu fiika de inagu hawsheenna maaha inagu de alfaada macnahaynu uga dan leenahay mar haddii waaan aanu macno dhamaystiran faa'idaynaynin dan kama lihin nuxaadu hadday ku mashquulayaan ha ku mashquulaan waani maa yaxsunu sukuutu calayhi wixii in lagu aamusaa uu markaa waxa weeyaan macno samaynayay milu qaama zaydun oo kale fa yusamaa taaman taam baa la idhaahda uma taamu qismaani taamkii haddaba ay maxaaduna odhanaysay kalaam ama jumla mufiida isagiina waa laba qaybood axaduhumaa maa yakuunu calaa wajhin wax qaab u imanaya laa yataaraqu ilayhi sidqu walkadibu waa run iyo waa beentoona aanay u suuroobeynba in la yidhaahdo lidaatihi marka isaga daatadiisa la eego waa run iyo waa beentoona lama odhan karo fa huwa inshaau ka insha baa la yidhaahda naxu laa taqum ha istaagin de waa run iyo waa beenitoona ka macquul ma ah maa axsana zayda marka kaasi dee sidiisaba wax jiray ama macnayaal isu tegay kama warramayo maa axsana zaydana wuxuu ka warramayaa adiga shucuurkaagi waa ninkan zayd wanaagsana de waa adiga shucuurkaagii uune annaga wax waaqicoo wax isu tegayoo wallahi wa sidaa aad u sheegtay bay u jirtaa ama uma jirto aanu nidhaahnaa meeshii ma jiro ha istaagina de iyaduna nahyi unaad bixisay iyaduna wax markaa dhacay aad nooga warantay ma jiro markaa kaasina walaa yatacalaqu bihi hunaa aradu marka halkan la joogo maniqa la joogo wax arad waa ku tacaluqa isagana ma jira isagana meesha ka saar waani qaybta labaad ee hadalkii taamka ah noqonayay maa yakuunu wax u imanaya calaa wajhin yataaruqu ilayh tasdiiqu watakdiibu lidaati wax waa runay waa been la odhan kara marka lidaati la eego lidaati bay had iyo jeer ku daraan lidaati waxay ugu darayaan waa markaad isagun eegto adigoon eegin yaa ku hadlay ama waaqica ilan wixii markaad waaqica eegto ama run buu ama been noqon labadiiba wuu ixtimaalayaa la odhan maayo labadii midunbuu dee noqonaya sidoo kale marka hadalki hadal ilaahay uu yahay muxuu ixtimaalayaa de waaba run una beeni meeshii iman mayso marka iyadoo waxaan haddii lidaati haddii ilaahay aanu ku hadli lahayn in ilaahay ku hadlay meesha ka saar ama rasuulku ku hadlay ereygaaba marka sidiisa loo eego dee run iyo noqon karaya lakin marka ilahay uu ku hadlay de buu noqonay runun buu noqonaya marka fircoon ku hadlay run iyo beenba dee noqon karaa sadaqaka wahuwa kaduub iyaa meesha iyaduna taaba haddii markaa de waaqi ana rabukum alaclaa markuu yidhi iyado laa taxtamilu ila alkadiba soo ma ana rabukum alaclaa markuu yidhi markaynu de xaqiiqada eegno laa yaxtamilu ila alkadib calaa kuli xaal wixii waa run la odhan karo waa been la ohan karo ama labadaba ixtimaalaya muxuu noqonayaa qaybtan labaad buu noqonaya fahuwa alkhabaru waa ka khabarka loo yaqaano ka qawlina alcaalamu xaadiثu wazaydun qaa'imu faina haadakani yarjicu wuxuu iman ilaa ta'liifi اquwati اmufakira quwadii mufakirada ahayd eed soo baratay weligeed ba isku rakibi jirtay baa waxay isku rakibtay bayna tasawurayni laba tasawur tasawurka madigi hore usoo bartay laba macno oo ay sawirata oo laba sawiroo meesha ugu jiray lidaatayni mufradatayni oo ay kala lahaayeen laba daato binisbati ixdaahumaa ila akhra alkaasay mid tii kale u nisbaysay wax xuduud la yidhaahbaa wax weya soo dariid inuu shaygii jiro isagoon hore u jiri jirin baa takhayulku yaqaani sidoo kale caalamkana dee sawirkiisii de indhihii baa ku aragtay oo sawirkii baa isaguna meesha galay labadii sawir iyo markaa isku markaas caalam xaadis bu yidhi zayd waa taqaana oo iyadana aad aragtay iyadoo lagu sifaysan yahay oo deetana takhayulkiina uu qaatayna waad aragtay dana uu yaqaanay sawirkiisa uu yaqaanay hebel ahaa ninkan ahaa ayuu qiyaamkii ku rakibay markuu isku rakibay quwadiiba fikrada isku rakibtay ayaad markaa adna taa ka turjumaya aad sheegtay kadib baynu haddana waaqicii eegiyo hadduu waaqicii ka jirana waxaa maskaxdaadu isku rakibtay hadduu waaqicii ka jiro waa run ka jirina waa been ima bibaati isku rakibidaasi ama in labadii laysu sugay noqoni ka qawlika alcaalamu xaadiu aw bisalbi ama in labadii lakala laysu diido oo la iskuma sifaysna ka qawlika alcaalamu laysa biqadiimi waqad iltaama haada wuxuu kan iskaga rakibmay min juzayni laba qaybood alcaalamu xaadiu alcaalamu laysa biqadiimi mxuu ahay zaydun qaaimun iyo wixii lamidka ahaa laba qaybood buu ka kooban yahay yusami naxwiyuuna axadahumaa mubtadaan nawooleydu kaa hore mubtada yihahdan alcaalam xaadiun markaad ka warramayso caalamku waa mubtada yihahdan walaakhara khabarka kalena khabar ba yihahdan wayusabi mutakalimuuna qolyihii cilmulkalaamke waxa weeyaan ku mashquulsanaa iyaguna axadahumaa wafa kan dambe oo xaadiunka ah wafi bay yidhahdaan walaakhara kii hore oo alcaalamu ahaana mawsuufan bay yidhahdaan wayusabi maniqiyuuna qoladan maniqu axadahumaa midkood oo caalamkiiya mawduucan bay odhanayaan oo mubtadaha ka mubtadaha noqdo marka dhaxwaha laga hadlayo ayay iyagu mawduuc yidhaahdaan wal aakhara ka kalena maxmuulan bay yidhahdaan waa kii khabarka noqonaya sifada ahaa ila xaqiiq ahaan waa sife marka leday zaydun qaaimun zayd wuu taaganya sidii mubtada qaa'imna waa khabar waadigii lahaa xaqiiq ahaan qaa'imtani waa sifo zayd leeyahay zaydun baad sifo u sheegtay inuu zayd sifada qiyaam la yidhaha ku sifaysan yahay iyaad sheegtay marka waa maxmuul bay yidhahdeenoo zayd baa lagu xambaaray bay yidhahden wayusami ahlulmacaani qoladii balaaqadu axadahumaa xukman mid xukun bay yidhahdaan walaakhara maxkuuman calayh kan mubtadaha la leeyahayna maxkuum caleyh bay yidhahdaan kan kalena xukun bay yidhaahdaan waxaasoo dhami waa musalaxaad uda funuuntii kala duwanaad ay leedahay wa yusama almajmuucu waxaanoo isu tegey waxaa loo yaqaanaa cinda almantiqiyiina qoladii mantiqa agtooda qadiya adigaa qadiyadii dhisayba qadiyadii muxaadu ay markaa ka hadli jireen waaba intaasun wax kale maaha alcaalamu xadidu waa qadiya zaydun qaaimun waa qadiya qaama zaydun waa qadiy marka qaama zaydun markaad tidhaahdo ficil iyo faacil ay noqoto faacilkaa noqonaya mawduuci mawduucu hadi jeer waa laga marka berigii hore casharada dhigan jir iskuullada la dhigan jiray xagga u sarrisa maa lagu qori jiray mawduucu dersi soo maha halkaana laga keenay mawduucu dersi waa waxa laga sheekeynayo soo maha mawduucu dersi waa laga warramayo mu ahaan jirin waa kan marka waa waa istilaaxan manaadiqada wey mustalaxana ilaa iyo sawiradii tay maaha de maaha af carabi ahaan waxa laga warramayo mawduuc la ohanayay ma aha waa mustalaxan weeyaan marka waxaa laga sheekaynayo un baad adu mawduuc odhanaysa had iya jeer marka qaama zaydun yaa laga warramay zayd baa mawduuca marka warka la sheegayna waa maxmuulki oo qaamo ah zaydun qaaimun yaa laga warramay zayd baa laga warramay mawduuc waa isaga mawduucu darsigu waa isaga darsiga lagu sheegayna maala waaba qaaimun de casharkaad la kulantay maxmuul iska dhaho kaawi cinda naxwiyiina kalaaman iyo jumlatan mufiyatan ba iyagu u yaqaanaan marka qadiyadu qadiyadu waa jumlada khabariga ila inagu inaga ishaana kaga takhalusnay jumladii kayru mufida ahaydna horaabaynu weeyaan isu soo seegnay maxaa inoo soo haray jumlo khabariya ila naxwihii maca ti inshaaga ahayd isagu jumlu odhanaya kalaamna wuu odhanaya oo kalaamku isaga kuma gaar aha waxaan khabariga laakiin markaad doonaysa inaad iswaafajiso qadiyadii maxay lamid noqonaysaa xaggii naxwaha aljumla alkhabariy aljumla almufiida alkhabariy jumladii mufiidada ahayd ee haddana ahayd khabariga wa axkaamu qadaaya kaiiratun haddaba hadda qadiyadii baynu rakibnay halkaynu u soconaana geedigu ilaalku raran yahay burhaankii qadiyadii bayna horta intaynaan ka gudbin haddaba waa inaynu qadiyada axkaamteeda isla garanno markaa kadib ayaynu burhaanka u gudbi doonaa malaha waxoogaa waa jalsada waa inagu yar dheeraatay hadda sideed iyo shan daqiiqa mareysaa axkaamta qadaayaaga ayaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonaa darsigeena dambe wa sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wallah aclam